bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii bilow kulan wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa sabti taarikhdu waxay ku beegan tahay kooiyo tobanka sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa kamid noqon doona kulmada horyaalka bermeliga aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta wolfis iyo kooxda kubadda cagta sports ayaa wada ciyaari doona saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa iyadoona kooxda kubadda cagta garoonka wolfis ama garoonkoodaba wolfis stadium weeyaan ay kusoo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta sidoo kale wuxuu doonaa ganres caawa iyaguna waxay ciyaari doonaan labaiyo tobanka maqrannimo waxay soo dhaweyn doonaan kooxda vicent combany waana kooxda baarley iyadoona dabcan kooxda kubadda arsenal ay u baahantahay inay guulaystaan maadaama kulankii ugu dambeeyey guuldaro xanuun badan ay ka qaateen kooxda kubadda newcastle united sidoo kaleeto kulanka kale xiisaha badan waa kooxda kubadda united ay garoonkooda ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta sidoo kaleeto horyaalka wadanka sbanin weegi doonaa la liigaha kooxda cagta raya falakan waxay soo dhoweyn doontaa kooxda cagta jaruna jaruna waayadanba waa la celin layaa halka kooxda cagta raya falakano sagaalkii kulan ugu dambeysay horyaalka wadanka spain ay ciyaareen ay yihiin abitin kulankii ugu dambeeyeyna dhibicihii ayay ka kooxda cagta ee real madrid marka jeruna haddii jeruna ay garaacdo kooxda cagta real falakano marka jeruna waxa weya sanadkan innaba caadi maaha oo wacdaro cajiib ayay sameynayaan sidoo kale real madrid garoonkooda bernabo stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta valencia caawa kow iyo tobanka habeenimo dhanka talyaanigana kulmo xiiso badan ayaa jira kooxda lejaya waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ac milan hal kooxda kubadda cagta yuventusna ay soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta ee caglary sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kale budisliigaha kulmo xiiso badan ayaa jira kooxda kubadda cagta bayer munij way ciyaari doontaa sidoo kale dortmund iyo stuutgartna way wada ciyaari doonaan waynu eegi doonaa halka b caawa kooda ama e, markii la eego e, maqribka e, kooxda kubadda cagta state remes la ciyaari doonaan marka kulankana kulan xiiso badan weeya sidoo kaleed wararka suuqa kaliibsiga ayaana ka madheen kooxda kubadda cagta arsenal waxay doonayaan ciyaaryahaanka lagu magacaabo douglas luis oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo stovilla qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha radio kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddii aan ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dohoreediyo kulmiye magaalada muqdisho kooxda kubada cagta wolfis iyo weliba kooxda kubada cagta sports ayaa wada ciyaari doona iyadoona kooxda kubada cagta sports kulankii ugu dambeeyay bitikii laga jebiyey waxaana ay doonayaan in wadada guulaha kusoo laabtaan tababaraha kooxda kubada cagta sports ange bostogoglu waxa uu sameeyey taariikh saddexdii bil ee lasoo dhaafay waxa uu ku guuleysanayay abaalmarinta ee macalinka ugu fiican horyaalka bremeliga laakiin waxaa iswajahayaan ninka la yidhaahdo geri onel waa ninka lagu magacaabo geri onel weliba ankibostagoglo waa labo macalin oo markaa sanad qurux badan qaadanaya markaad eegto kooxda kubadda cagta wolfis kulmadii ugu dambeysay oo ay ciyaareen markaad eegto shantii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayaa la garaacay laba kulan way badiyeen laba kulan barbaray galeen iyadoona kooxda kubadda cagta spors iyaguna kulmadii ugu dambeysay oo ay ciyaareen dhamaan kulamadii ugu dambeysay way ciyaareen koo iyo kulan sideed ka mid ah ayay badiyeen shantii kun ugu dambeysana afar kulan ayay badinayeen marka sporis weli form fiican ayay haystaan haddaba markaad eegto sporis madison iyo vandevin iyo ciyaaryahanada kale ee dhaawaca kasoo gaadhay sida richardson waxay shaac ka qaadeen inay rajeynayaan sanadka cusub labada kun afar iyo labaatanka oo ka dhigan in ciyaaryahanadaasi ay seegi doonaan kulmada soo socda xataa boxing leaga way seegi doonaan ayaa leeyahay haddaba angebasto goglu isagu waa uu hadlay wuxuu yidhi ciyaaryahaano badan ayaa naga dhaawacan sida ninka lagu magacaabo fm barsig madison rejalson ninka lagu magacaabo christa romero didkara sidoo kaleeto solomon oo isagu waxa weyaan maqan sidoo kaleeto odugiyo xataa wuu maqan yahay ninkii difaacaha fandavin wuu maqan yahay iyadoona kooxda cagta sboris markaa iyagu ay doonayaan inay markaas si kaleeta isku xaliyaan haddaba sboris waxaa laga rabaa inay waddada gulaha sii wataan haddii sanadkan ay doonayaan inay dabcan tartamayaal eh, noqdaan haddaba fikario waa golhayaha kooxda kubadda cagti sporis aad yaad yaalo ammaanaya sanad qurux badan ayay ku qaadanaya kooxda kubadda cagti sporis sidoo kaleeto emerson iyo weliba waxaa wada ciyaari doona ninka lagu magacaabo idigdeya iyo weliba ashley wiil yidhaahdo aada u daayar sidoo kaleeto barrow ninka la yidhaahdo bedro borrow isagoona shaxda uu kasoo muuqan karaya kulanka galabka sidoo kaleeto bebesar iyo benzuma iyo weliba ninka lagu magacaabo bentacor ayaa wada ciyaari doona marka bentacor isagu waxyirahaan inabaanan caadihan weyaan marka sanadkana waxaa laga rabaa booskii uu haayay ninka la yihahdo madison inuu isaga sii dhammaystiro marka ciyaaryahankan isaguo ciyaaryahan aad u khatar badan xil ciyaareedkii hore lix kulan u ciyaaray lix gool ayuu dhaliyey laba goolna waa u caawiyay taasoo ka dhigan ciyaaryahankan xataa uu dhaawac badi ku maqnaa sidaas ay tahayna waa u wacdareeyay haddaba markaad eegto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo wolfis iyaguna kulankii ugu dambeeyey ee sporis iyo weliba kooxda tuttenham oo garoonkan ay soo booqanaysa kooxda kubadda cagta tuttenham ee garoonka lagu magacaabo melon stadium waa markii ugu dambeysay waxay ahayd oo ay soo booqdaan garoonkan afartii maaj sanadkan ayna kugudajen labada kun saddex labaatanka markaasina hal gool iyo waxba ayaa lagu garaacay laakiin saddexdii kun lagu dambeysay kooxda kubadda cagta wolfis iyo sports wada ciyaaraan laba jeer ka mid a ah ayaa badisay hal jeerna barbaro hal jeerna tuttenham ayaa badisay marka la eego laba jeerna wolfis ayaa badisay haddaba wolfis ciyaaryahaanka ugu khatarta badan ay haystaan waa ciyaaryahaanka lagu magacaabo hinjan hawan ciyaaryahaankan alciyaareedkan aada iyo aad ayuu wacdareynayaa labayo toban kulan oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta wolfis waxa uu u dhaliya todoba gool laba goolna wuu asistgariyey ama uu caawiyey kuwii gool uu ciyaarya horyaalka brmeligana lix gool ayuu dhaliyey laba goolna uu caawiyey marka ciyaaryahankan aadka u khatarta badan isagu waa u wacdareynaya sidoo kale ciyaaryahanka kaleeta aad ku qatarta badan waa ninka lagu magacaabo mathias kunha inkastoo ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahaanka ugu badan xil ciyaareedkan ama mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu badan fursadaha ugu badan khasaariya laakiin sidaas ay tahan xil ciyaareedkan labaiyo toban golana ciyaaray kooxda kubadda cagta wolfis laba gool ayuu dhaliyay hal goolna waa uu sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo isaguna eh, xil ciyaareedkan ku cusub aad iyo aad ayuu u cadareynaya isagana ciyaaryahankan waxaa lagu magacaabaa eh, belegarada ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan faranse kasoo jeeda isaguna eh, saddexdii kun lagu dambeysay uu ciyaaray ama u ciyaaray kooxda wolfis waxa uu dhaliyey laba gool iyo hal gool aada iyo aad sidoo kaleeto waxaa laki ka maqan oo kooxda kubadda cagta wolfis ciyaaryaanka lagu magacaabo bedre neto neto ciyaaryaankan waa dhaawac ciyaaryaankan laakiin haddii u ciyaarayo waa ciyaaryahan inaba nacaadiyan weyaan kooxo badan ayaa doondoonaya sida kooxda kubadda cagta arsenaal iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea xataa way doondoonaysaa xil ciyaareedkan wolfis kulmada u ciyaaray ciyaaryaankan lagu magacaabo bedro neto waxa uu dhaliyay toddoba gool hal goolna wuu caawiyey marka ciyaaryahankan caadi ma ah waa ciyaaryahanka ugu badan xil ciyaareedkan goolasha ugu badan caawin uu sameeyey isagoo dabcan toddoba gool uu caawiyey horyaalka bermeliga toban kulan uu ciyaarey marka ciyaaryahankanna innaba caadi maha waxa uu dhaawacmay kulankii sideed iyo labaatanki octoobar ee kooxda wolfis iyo weliba newcastle united kulankaasina laba iyo laba uu ku dhammaanayay marka ciyaaryahankan shaki ayaa la gelinayaa oo ma ciyaari doono laakiin waa ciyaaryahan innaba aanan caadiheen oo aad iyo aad u khataro badan hadaba kulankan ange bostogogol waxaa looga baahanya inuu markaasi dabcan uu badiyo maadaama kooxda kubadda cagta mancity ay isku dhow yihiin mancity waxay leedahay labaatan dhibcood halka sports ay leedahay lix dhibcood marka waa inay badiyaan si bareshar xoogan ay u saaraan kooxda kubadda cagta ee mancity midda kale kooxda kubadda cagta sports waxay ogtahay chelsea wada ciyaari doonaan mancity halkaasina fursad fiican ay ka heli karayaan kooxda kubadda cagta sports haddii ay badiyaan maadaama labada kooxood mancity iyo chelsea yihiin laba kooxood oo weyn oo markaa wax badan sameyn karaya marka kulankaana waa kulan xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta wolfis xil ciyaareedkan kulmada banaanka ah dabcan aan irahda kooxda tottenham hosba xil ciyaareedkan kulamada banaanka ah, ah waa kooxda ugu badan dhibcaha ugu badan heshay tusaalahaan oo kale xil ciyaareedkan lix kulan oo ay kulmada banaanka ku ciyaareen ama kulamada aweyga ah, afar kulan ayay badiyeen laba kulan ayay barbaro markaa dabcan ay galeen afar iyo toban gool ayay dhaliyeen xil ciyaareedkan kooxda ugu badan goolasha ugu badan dhalisay kulamada banaanka todoba gool keliya ayaa laga dhaliyay marka kooxdan sboris xil ciyaareedkan kulankooda banaanka ah ay ku ciyaarayaan way wacdareynayaan kooxda kusoo xigta waa kooxda kubadda cagta mancity kulmada aweyga ah xil ciyaareedkan lix kulan oo ciyaareen afar kulan ayay badiyeen kooxda kusii xigtana waa kooxda chelsea ah, xil ciyaareedkan shan kulan oo ciyaareen horyaalka bermeliga kulmada banaanka ah, saddex kulan ayay badiyeen koob iyo toban ku dhaliyeen kulamada banaanka ah. marka laakiin kooxda wolfis markaad eegto markii hoomkooda ay ku ciyaarayaan iyaguna xil ciyaareedkan shan kulan ayay hoomkooda ku ciyaareen Eh, laba kulan ayay badiyeen laba kulan waa laga badiyay iyadoona todoba gool ay dhaliyeen koiy toban goolna laga dhaliyay marka waynu arki doonaa xil ciyaareedkan kooxda garoonkood ku wanaagsan waa stanvilla oo iyagu shan iyo toban dhibcood ay ka heleen shan kulan oo ay ciyaareen masity iyaduna xil ciyaareedkan homekooda way ku wanaagsan tahay shan kulan oo ay ku ciyaareen shan kulan ayay ku badiyeen liverpool iyaguna xil ciyaareedkan shan kulan oo ka ciyaaray horyaalka shan kulan ayay ku badiyeen halka newcastle lix kulan oo ku ciyaareen shan kulan oo ku badiyeen arsenal lix kulan way ku ciyaareen afar kulan ay ku badiyeen sporis shan kulan ay ku ciyaareen gurigooda afar kulan ayay ku badiyeen marka kulanka marka waa kulan xiiso badan iyadoona eh, la saadaalinaya kooxda kubadda cagta tottenham hotspur hal gooli waxba ay kaga badan kareyso kooxda kubadda cagta ee eh, wolfis fuugin, for derbi dara maajin, yaa hagaga dhegeystayaal weli waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho markaan haddeynu eegdana kooxda kubadda cagta arsenal iyagu ay ciyaari doonaan waxa weeyaan caawa kooxda kubadda cagta ee arsenal waxay ku ciyaari doonaan garoonka weyn ee emirates stadium waana garoonkooda company waxauu ka hor imaan doona saaxiibkiisa michael arteta waa tababare markaa dabcan aad iyo aad labadan tababare way soo wada shaqeeyeen markuu michael arteta uu caawiyaha kooxda kubadda cagta mancity uu waxa uu ahaa kabtanka kooxda kubadda cagta mancity ninka la yihahdo vicent company marka ciyaaryahankan company iyo weliba ninka la yihahdo michael arteta aad ay isku fahmayeen laba ciyaaryahan aad u khatar badan weeyaan laakiin ciyaaryahankan aan idhahde ninka la yihahdo macalin vicent company xil ciyaareedkan way ka jaban tahay kooxda kubadda cagta baaley xaalad xun ay ku jiraan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta baaley xil ciyaareedkan kow toban kulan oo ciyaareen hal kulan ay badiyeen hal kulan ay galeen sagaal kulan ayaa laga badiyay sideed jeer ayaa sideed gool keliya dhaliyeen todobiy gool ayaa laga dhaliyay marka banley waxaa laleeyahay xataa waxaa macquul in haddii koox kubadda cagtay arsenal ay garaacdo banley in gebiyahanba la ceerin doono tobabare ee eh, vicente company marka company waxa weyaan isagu koley xaalad xun eh, dabcan ayaa dusha loo saarin doonaa haddii kooxda ganars ay garaacdo kooxda eh, banley haddaba banley markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqatay waxa weeyaan Eh, dabcan markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqanaysa waxay ahayd eh, kooxda kubadda cagta arsenal waxa ay ahayd saddex iyo labaatankii january labada kun labaiy labaatanka markaasina baley weliba arsenal barbaro ayay galeen oo goolo la-aana labadii kun ugu dambeysayna kooxda kubadda cagta eh, banley ay soo booqanaysay garoonka mar way garaacday marna waxa weeyaan kooxda kubadda cagta banley ay badisay markii ugu dambeysay garoonkan ay ku badinaysay baaley waxay ahayd saddexiy tobankii december labadaka labaatanka markaasina hal gooli waxba ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta arsenal markaasi xataa waxa weeyaan kooxda kubadda cagta baaley eh, hal gool ayay heleen halkaasi goolno ongool ayuu ahaa oo bieri abamiyan ayaa iska dheliyay xataa markaasi ridkaar ay qaateen garan shaka ayaana ka qaatay daqiiqadii konton lixaad markaasna michael arteta ciyaaryahanada ma u ciyaariyay waxa weyaan gebi ahaanba inta u diray sida ciyaaryahanka lagu magacaabo bamiyan lakased ninka lagu magacaabo william eleni ilaa hadda uu joogaa tiney waa u baxay gabriel waa uu joogaa holdin waa u baxay waa uu joogaa holdin ninka la yihahdo sidoo kaleeto hictor balerin iyo leno waa shaxdii ugu dambeysay baley ee ku garaaceysay kooxda kubadda cagta arsenal garoonkooda ee emaratis stadium markaasina kooxda kubadda cagta baley waxa maclumaha tababaraha kooxda kubadda cagta everton in kale lagu magacaabo sin dutch marka baley xiligaasi aad iyo aad ay u khatar badnaayeen oo ciyaaryahaana aada u khatar badan ayay haysteen oo u joogay marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta arsenal iyagu markaana ay garaaci doonaan kooxda kubadda cagta baley laakiin kulanka waxaa la saadalinaya in arsenal ay ku badin doonto ugu yaraan saddex gool iyo laba gool arsenal laakiin xidigaha ka dhaawacan waa thomas batey martin odigaad eh, gabriel jesus temiyusu smesrow itwad inkatiya xataa inkati inkasta oo soo laabtay julian timber xataa wakasa shaki yeelgelinaya shaxda macquulka kooxda cagta ganarsa ku ciyaari karayaan waa shaxdan bukaisaka edward inkatia weliba ninka lagu magac matineli tobabare michael artita wax laga weydiiyey xaaladda ciiryaanka bukaisaka iyo weliba idi wuxuu leeyahay labadu way soo laabteen waxaan rajeynayaa in markaa dabcan kulanka soo socda ay ciyaaraan taasoo ka dhigan in ay fid u yihiin sidoo kalet waa wa laga weydiye martin odigaad eh, wuxuu leeyahay martin odigad waa ciyaaryahankeena waa aad aad ugu faraxsannahay soo koobasho cajiib ayuu sameynaya laakiin kulankaa ma ciyaari doono ayuu yiri ninka lagu magacaabo eh, michael arteta shaxda ku ciyaari karayaan waa shaxdan golahay david raya zinshenko gabriel saliba white sidoo kaleeto fabio viela diclan rice kay havart iyo weliba bugai saka id inkatia iyo weliba ninka lagu magacaabo martinelli halka kooxda kubadda cagta barley iyaguna ciyaaryahanada ayna haystaan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, ciyaaryahanka lagu magacaabo zeki amodoni eh, sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahaano kaleet aada u khatar badan james trafford oo ah eh, golahayaha dhowaan ay soo qaateen sidoo kale taylor iyo jordan bayer iyo marka ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahaano dabcan aada u khatar badan marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ciyaaryahaankan anirahda kooxda kubadda cagta bally ciyaaryahanka ay soo ay badin karayaan oo ciyaaryahanadooda ku badin karayaan haddaba markaad eegto kooxda cagta arsenal laakiin iyagu xil ciyaareedkan gurigoodii way ku wanaagsan arsenal inaba caadi maaha xil ciyaareedkan lix kulan horyaalka bermeliga ay ku ciyaareen hoomkooda afar kulan ayay ku badiyeen laba kulanna barbaro ayay galeen marka kulamadaasina waxa waa kulmadii ugu dambeysay arsenal xil ciyaareedkan keliya hal jeer ayaa la garaacay waana kulankii newcastle united inta kale arsenal way baashaalayeen oo saalaan kale ko iyo kulan horyaalka bermeliga ay ciyaareen todoba kulan ayay badiyeen saddex kulan barbaro galeen hal ayaa la garaacay saddex labaatan gool ay dhaliyeen sagaal goolna waa laga dheliyay afariyo toban goolna waa ay haystaan marka arsenal waxay doonayaan todoba iyo labaatan dhibcood ay tagaan hadda afar labaatan dhibcood ay leeyihiin waxayna la samaynayaan koox kubadda cagta masity haddii caawa ay badiyaan marka waxay doonayaan in bareshar xoogan ay saaraan masity masity waxaynu ognahay toddobaadkan inay jelse la ciyaari doonto marka eh, ciyaaryahaanada ama inta badan waxa weyaan eh, kooxaha taageera sida kooxda liverpool arsenal tottenham waxaay markaas dabcan wilaayada saaran doonaan kulanka beri kooxda kubadda cagta chelsea marka chelsea waxay u rajeynayaan inay badiyaan marka arsenal waxaa la saadalinaya in hal gool iyo laba gool ay ku badan karto eh, na garaaci karayaan kooxda kubadda cagta bali laakiin waa kulan xiiso badan waa ah hagaag dhegeystayaal dhanka kalena hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta ma united iyaguna way ciyaari doonaan iyadoona kooxda kubadda cagta ma united la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta lowton waana kulan xiiso badan ma united waxa weeyaan haddii lowton ay guuldaro kala kulanto xaaladooda way xumaan doontaa oo xataa waxaa shakli gelinaya tobabareeg tanhaag inkastoo tanhaag markaad eegtay ciyaareedka horyaalka bermeliga weli fursad fiican ayuu haystaa su-aalaan oo kale haddii uu badiyo waxaa uu tegi doonaa kow iyo labaatan dhibcood marka kow iyo labaatan dhibcood waa kaalinta lixaad ee horyaalka brimeliga marka kaalinta lixaad kow labaatan dhibcood marka horyaalka waxaa lagu qabanaya lix dhibcood hadii uu badiyo horyaalka oo idil lix dhibcood ayaa lagu qabanaya horyaalka brmeliga marka wadada guulaha si toos ay kusoo laaban doonaan koox kubadda cagta munited laakiin munited ibtila ayaa waxa weyaan xil ciyaareedkan markii garoonkooda ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan garoonkooda markii ku ciyaarayaan sagaal dhibcood keliya ayay heleen lix kulan oo ay ku ciyaareen saddex kulan ayaa la garaacay marka xil ciyaareedkan aad yaday ugu liitaan garoonkooda oo trafood todoba gool ay ku dhaliyeen garoonkooda lix kulan ay ku ciyaareen toban goolna waa loogu dhaliyay marka waynu arki doonaa haddii caawa ay garaaci doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo lotonton hadaba shaxda ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta ma united waa shaxdan golahay andrew nana sidoo kale diego dilot iyo harri maguire wada ciyaari doona fareen sidoo kaleeto qeybta dhexe wambisaka waa sida afarta difaac sidoo kaleeto mactomany iyo weliba creston waa ericson ayaa sacaawin doona sidoo kaleeto bruno fernandes antony iyo marcus rashford iyo higeland halka ciyaaryahanada sida casamiro john evans lucashow malasia iyo weliba ninka lagu magacaabo lisandro martines dhammaan ay seegi doonaan eh, sidoo kaleeto markaad eegto eh, kulanka antony iyo weliba barash waxaa leeyahay waa in aada la soo baxdiin wacdareynta ama waa inaad qaab ciyaareedkii inaad ka dhigtay mid wanaagsan ayuu yidhi ninka lagu magacaabo eh, tobabare erig tanhaag haddaba tanhaag wuxuu noqday tobabare xil ciyaareedkan dabcan wixii dabcan markii la eego guuldarooyinkii ugu badnaa qaata isagoo xil ciyaareedkan durba sagaal kulan ayaa la garaacay xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united marka united xil ciyaareedkan guuldarooyin aad waxaan u qaadatay kulankii copenhagen sidoo kaleeto kulankii newcastle united kulankii man city kulankii sidoo kaleeto ee eh, galatasarai kulankii kooxda kubadda cagta crystal balas sidoo kale kulankii kooxda kubadda cagta byr munig kulankii kooxda kubadda cagta brighton kulankii arsenal kulankii sporis dhammaan kulamadaasi waa la garaacay kooxda kubadda cagta ma united marka guuldarooyin aad u qarar badan ayay qaateen haddaba bruno fernandes xil ciyaareedkan markaad eegto waa mid kamid a ah ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxa kubadda cagta eh, eh, macity sidaas waa ma united weyaan kooxa kubadda cagta mm, ma united ciyaryahanka muhiim ayuu yahay bruno fernandes waana ciyaaryahankii kulankii ugu dambeeyey fulham goolka guusha dhaliyay xilli dambe sagaashan daqiiqo ciyaarta markay maraysay xil ciyaareedkan bruno fernandes ayaa ciyaaryahanka u khatarta badan afar gool ayuu dhaliyey saddex gool ayuu caawiyey laakiin hojelan isagu waxaa leeyahay horyaalka wadanka eh, ingiriiska ama bermeliga aad iyo aad ayuu ugu liitaa sidaas ay tahana wuxuu ku wanaagsan yahay xil ciyaareedkan champions leaga xil ciyaareedkan waxaa leeyahay hojeland eh, waa ciyaaryahan aada u acdareynaya afar kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray tartanka champions leaga shan gool ayuu haystaa waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo xil ciyaareedkan ciyaara marka eh, champions leaga sanadkan waxa weeyaan isaga ayaa ka mid ah ciyaaryahanada hogaaminaya gooldhalintiisii haddaba horyaalka brmeliga eh, ciyaaryahankan sideed kulan uu ciyaaray wax gool ah muusan dhalinin marka sideedaasi kulan wax goolama uusan caawin sidoo kaleeto markaad eegto ciyaaryahanka lagu magacaabo antony isagu antony waxaa leeyahay ciyaareedkan waa xil ciyaareed aadaad u liito koo kulan oo ciyaaray wax gool caawin ma wato sidoo kaleeto rashford xil ciyaareedkii soddon gool ayuu dheliyey eh, isagoo dabcan horyaalka bermeligana toddobiyo toban gool uu dheliyey shan iyo waa shan goolna uu caawiyey laakiin xil ciyaareedkan way ka jaban tahay xil ciyaareedkan shan kulan uu ciyaaray rash saddex gool keliya ayuu dheliyay hal goolna uu caawiyey marka waynu arki doonaa Eh, hal gool ayuu eh, dhaliyey saddex goolna u caawiyey marka sanadkan wanu arki doonaa eh, hadii waa cdarayntiisi uu sii wadi doonaa laakiin tababarahu waa u digay wuxuu leeyahay rash iyo hochland iyo antony waa in qaab ciyaareedkoodii wax ka bedelaan gaar ahaan rashford iyo weliba ninka lagu magacaabo anthony hore dhanka kalena haddii nu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid way ciyaari doontaa caawa koo iyo habeenimo falenshiyay la ciyaari doonaan haddaba hogaanka horyaalkaha wadanka sbain laliigaha waa laisku heystaa real madrid iyo weliba kooxda cagta jeruna iyo barcelona ayaa isku heystaa jeruna ayaa hogaaminaysa hogaanka eh, iyagoo markaa dabcan eh, la ciyaari doonaan eh, afarta galabnimo kooxda kubadda cagta real falcana marka haddii jeruna ay garaacaan kooxda kubadda cagta real falcana waxa weeyaan waxaa laleeyahay sanadkan wax walba wa ay sameyn karayaan saddexda kun ugu dambeysay oo falkan ay jerona wada ciyaareenna laba kulan ka ah jerona abiton ayay ahayd halka hal jeerna la garaacay marka waynu arki doonaan real madrid iyaguna valencia la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta marengeyska waa kulan xiiso badan milan iyaguna leche la ciyaari doonaan halka yuventusna kooxda kubadda cagta kagalina la ciyaari doonaan romana anada kooxda kubadda cagta monsa iyo turinna way wada ciyaari doonaan Show key. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddii aynu eegnana wararka kale ciyaaraha jira kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa marka hore dalabka gudbinaysa saxiixa xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta astonvilla ciyaaryahanka lagu magacaabo diglan luus oo inabaan caadihan ciyaaryahankan waa wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta astonvilla xataa maray ku dhawaadeen inay qaataan kooxda kubadda cagta arsenaal waxayna u dhaqaaqi doontaa marka la gaaro bisha januari sida laga soo xogtay mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn Eh, inta badan falaqeeya arrimaha ciyaaraha waana wargeeska layidhaahdo football taransfer arsenal ayaa qadkeeda dhexe waxay doonayeen inay ku xoojiyaan ciidaanka lagu magacaabo diglarus kooxda kubadda cagta arsenal waxaynu ognahay in lacagna boqol milyan oo yuuro ay ka bixiyeen ciyaaryaanka lagu magacaabo diclan rice sidoo kaleetana ciyaaryaanka lagu magacaabo kay havert ka bixiy lixdan shan milyan marka waxay doonayaan in qadkooda dhexey sii xoojiyaan maadaama thomas bartey isagu la aaminsan yahay in dhowaan uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta gandars laakiin michael arteta ayaa qalsan in uu doonayo in kooxdiisa uu keeno xidii qadka dhexe kadib markii uu thomas bartey dabcan leeyahay ciiryaankan gabyahaan buu ka tagi doonaa suuqa january waxaana wararku ay sheegayaan in kooxda cagta yuventus ay ugu cadcaddahay in ciiryaankan ay gacanta ku dhigaan ganars ayaa doonaysa saxiixa luis xagaagii hore waxaana mar kaleeto ay u dhaqaaqi doontaa saxiixan bisha janwari arsenaal ayaa ah haatanba wadahadallo la furatay kooxda astafilla si ay markaasi waxa ugu weydiiyaan helitaanka xidiga markii la gaaro suuqa janwari sidoo kaleeto astafilla ayaana sheegtay in arsenal ay markii la eego hadii konton milyan ay ciyaaryahankan ay u soo bandhigaan ama ciyaaryahankan konton milyan lagu heli karayo hadaba kooxda kubadda cagta arsenal markaad eegto hadii ay kusoo darsadaan ciyaryaanka lagu magacaabo diglan rus innaba caadi maaha ilaan sababta tahay ciyaryaankan diglan rus la yidhaahdo waa ciyaryaan innabaanan caadiyahan isagoona eh, dabcan wax badan u qaban karaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal marka diglan rus ninka la yidhaahdo lus ninka eh, caadi ma aha sidoo kaleeto eh, dhanka kooxda kubadda cagta ma united haddiinu eegdana kooxda kubadda cagta ma united ayaa isku diyaarinaysa inay heshiis dalab ah ee aada u sareeya ee kooxaha sacuudiga Eh, dabcan ay ka qaataan ama ay ka aqbalaan maadaama yaryan kasimiro laleeyahay isagu waxa uu doonaya sacuudiga inuu ku biiro taageerayaasha koox kubadda cagtama united iyo haatanba ee codsanaya inay iska iibiyaan xidigan qadka dhexe ee kasmiir la yidhaahdo iyada oo xidigan eh, la aaminsan yahay inuu dhibaato eh, qaab ciyaareed u dareemayo dhanka dhaawaca kasamirow oo koy soddon sana jir ayaa ma united kaga soo biray real madrid shan iyo toban bilood kahor waxaana isla markiiba uu sameeyey saameyn weyn laakiin tanhaag waxa weyaan xil ciyaareedkan kuma qanacsan ciyaaryahankan maadaama dhaawaclo noqday hadaba waxaa leeyahay eh, waxaa la aaminsan yahay wargeyska la yidhaahdo nanty minut waxauu leeyahay kasamiirow ayaa bartilmaameed aad u xiisale waxauu ka helayaa kooxaha horyaalka sacuudi arabia sida kooxaha al-hilaal al ahli al nasar ayaa qayb ka ah kooxaa doonaya waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta ma united inay diyaar u tahay inay fasaxaan haddaba xil ciyaareedkan markaad eegto waxaa la aaminsan yahay in koox kubadda cagta man united ugu yaraan shan ciyaaryahan ay fasixi karayaan waxaana ka mid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, antony antony waa ciyaaryahan inaba aanan caadiin lakiin waxa weyaan isagu uu ku fashilmay kooxda kubadda cagta eh, manchester united maadaama kooxda kubadda cagta aykiisu ku wanaagsan ciyaaryahankan waxaa leeyahay ciyaaryahankan uu bixi doonaa kooxo badan ayaa doondoonaya sidoo kaleeto waxaa ka mid a ah ciyaaryahanada bixi doona ciyaaryahanka eh, lagu magacaabo ee eh, kasamiro isagana waxaa leeyahay dalabad badan ayuu ka helaya kooxa sacuudiga sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahaan kale oo aad u khatar badan oo leeyahay waa macquul in markaasi uu baxo waana ciyaaryahanka lagu magacaabo anton marshal anton marshal ugu yaraan waxa weyaan waxaa leeyahay sagaal sano ilaa siddeed sano ayuu ku sugan yahay ilaa haddana ciyaaryahankan dhaawacle iyo weliba xaalad kale ayaa haysata marka kooxa kubadda cagta united waxay doonayaan in ciyaaryahanadaasi ahaanba iska saaraan sidoo kaleetana eh, leeyahay ciyaaryahaano kaleeta ayay soo qaadan karayaan waxaan la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo ma united ciyaaryahaano kale soo qaadan karayaan ugu yaraan afar ciyaaryahan ayaa baxaya halka shan ciyaaryahan ay doonayaan inay markaasi dabcan ay keensadaan dhanka kale tan haddiinu egno koox kubadda cagtida madrid waxay la yaaban tahay wiilkooda daadayar ee lagu magacaabo artegular waxaa leeyahay ardagular waxa uu noqonayaa ciyaaryahan markaa dhaawaclaha sida idin hasaad oo kale hadaba sugitaanka ardagular ee kulankiisii ugu horeeyey madrid ayaa eh, dabcan sii socon doona iyadoo tababaraha eh, koox kubadda cagta madrid carlo angeloti uu shaaca ka qaaday in xidigan uu xaqiijiyey inuu marka xidigan waxaweyaan uu dhaawac kale soo gaaray siddeed iyo jirkan ayaana weli u safan kulankiisii ugu horeeyey ee kooxda ka dhisan caasimadda isagoo qalin jilibka eh, lagu sameeyey bishii agosto kadibna uu dabcan soo fiicnaaday laakiin mar kaleeto dhaawac soo gaaray haddaba e, arda guler ayaa kusoo laabtay tobabarka toddobaadadii ugu dambeeyey waxaana lagu daray labadii kulan ee ugu dambeysay ee kooxaha ay la ciyaarayeen sida rayo falkanow iyo weliba kulankii ee champions leaga kadib markii uu kasoo muuqan waayay baraga angeloti ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay aad iyo aad ka taxadarayso ciyaaryahaankan boqolkii boqol laakiin isagoo ka hadlayay ka hor kulanka sabtida ee laliigaha ee falanshiya ee kulanka galabka mascaawa real madrid ayaa shaaca ka qaaday in daayarkan ay dhibaato cusub ay soo gaartay intii lagu guda jiray tobabarka isagoona dabcan isu diyaarinayay kulankii baraaga wuxuu leeyahay nasiib daro waxaa dhacay ka hor kulankii baraaga waxaa dhacday musiibo markaa waxa marka hore aan u malinin ciidaankan uu fiicanya lakiin waxaa leeyahay ciidaankan waxaa leeyahay dhaawac kale soo gaaray laba bil ayuu maqnaan karayaa ama hal bil marka ardaygu taageerayaasha aad iyo aad u danaynayeen maadaama eh, kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo real madrid ay u baahantay ciyaaryaankan in la ciyaarsiiyo ciyaaryaankan waa ciyaaryahan inaba aanan caadi ahayn loo yaqaana miisiga cusub marka ciyaaryaankan waxaa leeyahay koley laba bil ilaa hal bil ayuu sii maqnaan doonaa warar saabsan kooxda kubadda cagta chelsea in haddii nu kooxda kubadda cagta chelsea mauricio bujentino ayaa sheegay in waaxda caafimaadka chelsea ay ka dambeysay eh, in dabcan gebi ahaanba laga reebo ris james eh, waajibaadka xulka qarankiisa england kulamada soo socda ris james ayaa ka mid ahaa eh, xidigaha ugu muhiimsan xulka england markii la eego yurogii hore kabtanka kooxda kubadda cagta chelsia ayaa dhowaan ka soo kabsaday dhaawaca waxaana uu dabcan ku bilowday labadii kulan ee ugu dambeeyey argentina wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa inaysan marnaba ahayn go'aanka aanka ciyaaryahaanka shaqaalaha caafimaadka sayniska isboortiga iyo weliba shaqaalaha tababarka waxaa mar walba qaadan doonaa go'aamo aamo maahan ciyaaryahaanka sababtoo ah ciyaaryahaanka ma qiimeyn karo nafsadiisa ayuu leeyahay jemes ayaa hal kulan oo kooban u saftay england in ka badan hal sano isagoo oo beddel ku soo galay kulankii xulka england labaiyo hal ay kaga badiyeen xulka waddanka italy bishii maaj markaas ayaa ugu dambeysay sidoo kaleeto burushi bujentino waxauu ka hadlay wararkiisa koox kubadda cagta ee eh, jelsia burushi bujentino wuxuu ka hadlay ciidaanka loogu magacaabo nicolas jackson jackson todobaadkii hore wuxuu dhaliy hatrik marka jackson ayaa xaalad isla weydiiyey bal ka waran wuxuu ka hor imaanaya kooxda kubadda cagta mancity wuxuu leeyahay wacyiryahan inaanan caadi ahayn wuxuu leeyahay ifaalo wanaagsan waxaan aaminsanaha inuu wacdareen doono sidoo kaleeto waxauu ka hadlay eh, dabcan kooxda kubada cagta masita ay ka hortagayaan masita saddexdii ugu dambeysay horyaalka brmelig iyaga ee ku guulaysanayay waa koox aad iyo aad u khatar badan bal waran waxa uu shaaca ka qaaday murusha burjentino in koox kubadda cagta masita ay tahay koox adag markaa kulankaasina uu yahay kulan sida fiinaal oo kale murusha burjentino wuxuu aaminsan yahay in dabcan kulankaa eh, kooxda kubadda cagta chelsea ay dagaalami doonto sidoo kaleeto weja waxuu ka hadlay ciyaaryahanadiisa dhaawaca ah, kaga maqnaan doona kooxda kubadda cagta masiti eh, waxa uu leeyahay kulankaa waxaa ka maqnaan doona oo ciyaaryahaanka lagu magacaabo christopher inkunku isagu waa u fiican yahay wuxuu leeyahy kulanka newcastle ayuu diyaaryahay sidoo kaleeto lavi isagana waxaa leeyahay kulanka masiti ayuu eh, uu seegi doonaa oo kulanka newcastle ayaa uu soo laaban doonaa halka ciyaaryahanada kaleetana ay sii maqnaan doonaan sidoo kaleeto eh, tobabaraha kooxda kubadda cagta masiti bob guardola isaga xataa uu ka hadlay kulankan wuxuu shaaca ka qaaday in kulanka stonis uu maqnaan doono sidoo kaleeto akanji xaalkiisa la yeegi doono sidoo kaleeto kifin dubrunia xataa uusan soo dhaweyn waxaa leeyahay kifin dubrunia ugu yaraan saddex bil afar bil garoomada uu ka maqnaan doonaa sidoo kaleet waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan horyaalka bermeliga uu aad aad u shidan yahay uuna qatar badan yahay wuxuu leeyahy sanadkan arsenal waa shidan tahay spors waa shidan tahay liverpool waa shidan tahay wuxuu leeyahay chelsea iyo manchester united waxaa leeyahay waa macquul fursad fiican way haystaan sidoo kaleeto markaad eegto maxamed saalax isagu waxa eh, uu ku guulaystay abaalmarinta xidiga ugu fiican bishii hore hadaba mow saalax ah, ayaa dhaliyay shan gool saddexdii kulan uu ciyaaray waxaana uu ka mid ahaa xidigaha ugu fiican horyaalka saalax ayaa abaalmarinta ku garaacay lix xidig oo dabcan u qalmay laakiin waxaa leeyahay saalax inaba caadi maaha maxamed saalax ayaa ciyaaray saddex kulan bishii lasoo dhaafay waxaana uu kooxdiisii uu guul ka hogaamiyey laba kulan halka hal kulan kalena barbar galeen marka mowsaalax isagana innaba caadi maaha oo guulaystay xidiga bishii lasoo dhaafay guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabayna barnaamijka barnaamijkiisa xigaa noo kulan